بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد ان شاء الله تعالى saaka oo yowm ulithnayn ah koob iyo tobankii shawaal kun iyo afar boqol iyo lix iyo soddonka hijratu nabowiya sala allahu aleyh wasalam waafaqsan toddobiyo labaatanka julaay labada kun iyo shan iyo toban waxaynu bilaabanaynaa darsigii fiqiga ee ka mid ahaa dowratu imaamu malik ibnu anas alcaashira dowrada malik ibnu anas raximah اllahu tacaala raxmata waasica ee waxa weeyaan tobnaad darsigii fiqiga ee ku jiray ayaynu saa ka bilaabaynaa waana kitaabka la yidhaahdo manhaju الsaalikiin wa tawdiixu اlfiqhi fi اddiin waxa weeye kitaabka magacaasi leh oo u sugnaaday lilfaqiih اlcallaama almufasir cabdiraxmaan ibnu naasir الsacdi raximah اllahu tacaala raxmata waasica runtii kitaabku waynu arki doonnaa waa kitaab mukhtasaroo kooban sida shiikuba tilmaami doono runtii fawaa'id badanina ay ku sugan tahay oo ay ku duugan tahay waxaana sharaf ugu filan caalimka alifay iyo fiqhiga iyo culuumu shariica dhammaanteedba makaanada iyo maqaamka uu ku lahaa ayaa ahaa mid aad iyo aada u weyn cabdiraxmaan naasiru sacdi callaamat اlqasiim runtii waa caalim ahlulcilmigu ay markaa isla ogol yihiin jalaaladiisa ama qadarkiisa weynidiisa iyo cilmigiisa jawaanib badan oo marka culuumu shariica ana mu'alafaad aad iyo aada u naafica ka leh sida tafsiirka waxa weeye alfiqhu wa qawaaciduhu wa usuuluh fiqiga hadday tahay qawaaciddiisa iyo hadday tahay usuululfiqiga intaba kutub naafica buu ka leeyahay xadiidka kutub buu ka alifay marka mawaadiic kale oo min alculuum ashariicana kutub naafic ah ayaa uu ka leeyahay waana runtii caalin aad iyo aad caalim u mutabaxir ah una iisha sida ahlulcilmigaba lagu yaqaanay meesha daliilku uu ula iisho ee aan ahayn mid waxa weeye madhab u tacasubaya aan ahayn sida ahlulcilmiguba bijamiic almadaahib lagu yaqaano a'immadooda mutabaxiriinta ah waayo caalimku madhabkuu doontoba haw nisbo sheegto oo shiikhaniba madhabkiisu waa xambali laakiin waxa weeye mar hadduu ninku nin caalim a yahay ma sameeyo tacasub ulmadhab ma sameeyo ee mar layba wuxuu isku dayaa inuu waxa weeye madhabkan wasiilo iyo dariiq uun ka dhigto uu ku fahmayo culuumu shariica iyo inuu marka dambena u khidmeeyo madhabkii uu markaa aqoonta iyo cilmiga aasaaskiisa ka soo bilaabay laakiin inuu u tacasubo si gaara isaga uu waxa weeye misyo gaara u siiyaa dariiqada ahlulcilmiga raasikhiinta ama aha markaa sheekh cabdiraxmaan naasir sacdina sidaa weeye oo waxa weeye kun iyo saddex boqol iyo ayaa u dhashay hijiriyada waxaana uu dhintay kun iyo saddex boqol iyo lix ilaa lixdan iyo sagaal sano ayuu fii qayd alxayaa marka ahaa lixdan iyo sagaal sano ayuu noolaa toddobaatan midla intaana cilmi buu ku qaatay isagoo labadiisii waalidba yaraan ku waayey oo midna afar jir ku waayey midna toddoba jir ayaa misna waxa uu markaa rabaysmay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu markaa xaqa fahansiiyey yaraantiisii ilaa laga soo gaadhayo intii uu ka dhimanayey oo uu sidaa ku dhintay isagoo waxa weeye cilmiga iyo diinta koruqaadisteeda u sacyinaya kitaabkanina xaqiiqatan sida shiikhuba tilmaami doono waa kitaab kooban waa kooban yahay bal abwaab dhan ama kutub macruuf ka ah kutubulfiqhi ayuu koobnaan daraaddeed uga xadfay kitaabu uljihaad iyo kitaabu uljizya iyo kitaabu ulictikaaf iyo kutub dhan baad ka waayi doontaa oo waxa weeye lagu yaqaanay kutubulfiqhi ayaa soo koobis uu rabo inuu soo koobo oo waxa weeyaan ardayda u soo gaabiyo si hadhow mawaadicda maqan kutubta kale ay uga raajicaan daraaddeed isagoo raba inuu soo koobo buu kutub aada u muhim oo fiqiga ka mid ah uu xadfay bal waxaynu arki doonnaa labada kitaabee ay dowladeennu ku saabsan tahay oo kitaabu dahaara iyo kitaabu salaa abwaab muhima baynu ka waa'i doonnaa sida aadaanka iyo aqiimista iyo waxyaabaa la midka ah ayaynu ka waayi doonaa sababka uu uga reebayna waxa weeye koobis uu rabay inuu koobo ayuu waxa weeyaan abwaab muhim ah uu kuwii ka muhiimsanaa sii doortay maadaama had iyo jeer aadaankii aqiimista iyo meel kasta codkoodu ka baxayo oo alcaama walkhaasa la yaqaano ayaanu waxba axkaam iyo culays inuu sii dul saaro aanu markaa ugu talagelin ee uu is yidhi mawaadicda kale aada loogu baahan yahay taataabo meelaha ka dhimanna kutubta kale fiqiga maadaamoo alla culuumu shariica kutubteeda ballaadhiyey ha loo doonto runtii ahlulcilmigu kitaabka aad iyo aad bay u daneeyeen ahlulcilmi badan baana markaa sharaxay oo si badan ayay ahlulcilmigu u gacan geliyeen waxaana ka mid ah waxa weeye maala kitaabka axmed ibn cabdiraxmaan azawmaan baa ugu qiimo badan kolle kuwa aan arkay oo ghaayat اlmuqtasidiin sharxu manhaj الsaalikiin maala haayat اlmuqtasidiinka kitaabka uu bixiyey ee saddexda mujallada waa kitaab aad u qiimo badan oo lagu sharaxay kitaabka waxa weeye ibhaajka uu leeyahay maalan ibnu jabriin oo kale isaga laftiisu waa shuraaxdiisa uu kitaabkan ku sharaxay waxaa ka mid ah oo kale maalan dictoorka sulaymaan ibnu cabdillaahi alqusayir oo kitaab isaguna qiimo badan ku sharaxay maalan shitri oo kale caalimka sacad ibnu naasir ashitri isaga laftiisu sharax buu ku leeyahay cilmi badan baa adigu shuraax ku leh maadaamoo caalimka allifay iyo usluubka u allifay intaba ahlulcilmigu kitaabka ay ka raalli noqdeen caalimkana waxa weeyaan fiqigiisa iyo rasaakhada iyo rusuukha uu cilmiga u leeyahay waxa inagaga filan inuu yahay sheikhii markaa faqiihu zamaan sheekh ibnu cuhaymiin sheekh ibnu cuthaymiin shiikhiisii weeye naasiru sacdi iyo masalan cabdillahi ah, bnu cabdiraxmaan albasam iyo a'immadaa cilmiga waxa weeyaan aad iyo aad u dhex degay ayaa markaa uu shiikh u ahaa oo ibnu cuthaymiin baa ardaygii ah marka runtii shiikha tarjamadiisu waa iska mutawafir oo meelo badan baa laga heli waynu ka gudbaynaa kitaabka ayaynu gudagelaynaa <clears throat> maadaaba oo runtii muddada aynu haysannae saddexda wiig ah iyo aad mooddo inta inoo muqararka ahi inay kala yaro ballaadhan yihiin waa gudagelaynaa bismi illaahi raxmaan araxiim wa bihi nastaciin isaga ayaynu ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysanaynaa alxamdu lilaahi mahad alle ayaa iska leh naxmaduhu alle waa mahadinaynaa wanastaciinuhu waa kaalmaysanaynaa wanastakfiruhu waa kan dembi dhaaf dalbaynaa wanatuubu ilayhi waana u noqonaynaa wanacuudu billaahi alle waxaynu ka magan gelaynaa min shuruuri anfusina nafaheenna sharkoodaynu ka magan geli iyo wasayi'aati acmaalin acmaasheenna kuwa xun man yahdihi illaahu kii alle uu hanuuniyo ee hidaayata tawfiiq uu hanuuniyo ee uu waafajiyo falaa mudila lahu cid baadiyaynaysaa ma jirto mar haddii ilaahay ku waafajiyo hidaayada cid kaloo ku lumin kartaa ma jirto hidaayatu tawfiiq mar haddii alle kugu arsaaqo waman yudlil ciddii alle baadiyeeyo ee hidaayatu tawfiiqa uu siin waayo falaa haadiya lahu cid markaa hanuuninaysaa ma jirto wa ashhadu waxaan qiray oo carab iyo ba aan ka qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane waxdahu xaalu alle yahay keligii laa shariika lahu cid la wadaagtaana markaa ma jirto cibaadaadkiisa alla subxaanah wa tacaala iyo dhammaanba waxyaabaha uu la khaaska yahay cid la wadaagta waxdaaniyadiisa ma jirto wa ashhadu waxaan qiray <clears throat> anna muxammadan muxammed cabduhu addoonkii alle inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisii uu soo dirtay inuu yahay baan qiray sala allahu calayh wasalam amaa bacdu intaa kadib fa haadaakani mukhtasarun mid la soo gaabiyey weeye fahaadaakani kitaabun kitaab weeye mukhtasarun la soo gaabiyey fi lfiqhi fiqiga gudihiisa kitaab la soo gaabiyey weeye oo mukhtasar ah jamactu aan ku kulmiyey fiihi mukhtasarka bayna almasaa'ili masaa-isha ayaan ku kulmiyey iyo wadalaa'ili dalaa'isha labadaba waa ku kulmiyey waxa uu tilmaamayaa ugu horayn kitaabkani waa mukhtasar ay biqayri makhtusira minhu iyadoo meel laga soo ikhtisaariyeyna aanay jirin oo mukhtasarkaa had iyo jeer laba u kala baxaa kitaabka la gaabane ee la soo gaabiyaa waa laba miduun in uu meel laga soo ikhtisaariyey leeyahay meel laga soo gaabiyey had iyo jeerkaasi rakaakadiisaa badan waa dhibaato haddaad aragto kitaab meel laga soo gaabiyo uu dhib badan yahay iyadoo faa'iidadiisa iyo khayrkiisa uu leeyahay misna waxa weeya wuu hawl badan yahay oo iminka waxaa laga yaabaa manhaajka shaaficiyadoo kale in waxa weeye markaa lagu dhib muto oo la yidhaahdo intaasoo jeer buu ikhtisaarsan yahay oo maalan muxararkii baa laga soo ikhtisaariyo wajiiskii oo wasiidkii oo basiid oo waxa weeyaan dabeedna halkaa loo sii wado oo markaa eh, nihaayatulmadlabkii iyo halkaa laga geliyo in laga soo gaabiyay oo markaa mukhtasarkii musaniyo umkii shaaficiyo qaab noocaasoo loo wadaa laga yaabaa oo lagu yahdo toban jeer buu gaaban yahay fahmi maysi dabeed wuu kugu adkaanaya laakiin mukhtasarka waxa fiican ka sidiisa loo alifo sida kan oo kale waayo kani meel laga soo gaabiyey male waxaa laga soo ururiyeyuun kutubta ahlulcilmiga laakiin kitaab gaaroo la odhanayo kitaab hebel ayaan hadalkiisii kala guray oo intan ka reebay ma jiro marka mukhtasarka waxa fiican nooca sidiisa gaabnida loogu alifo laakiin nooca meel kale laga soo gaabiyo ee lasii gaabiyo ee laysku sii laalaabo lamaba fahmaba wuu adkaadaa waa la yaqaanaayo had iyo jeer kutubta noocyada loo alifay ilaa toddobada ah nooc ka mida mukhtasarku weeye waxaa dhici karta kitaabku inuu yahay mukhtasar mid la gaabiyey ama meel ha laga soo gaabiyo ama sidiisaa loo gaabiyo mudawal baa dhici karta kitaab la kala saaray oo mudawala inuu yahay sharax inuu yahay baa dhici karta ta'liifka waxaad wuxuu alifaysaa inaad sharaxayso oo haddayday kitaab hebel baan sharax saaraya waxaa dhici karta waxa weeye inaad leedahay waan tartiibinaya kitaabku wuu is hor iyo daba marsan yahayoo waxba ku biirin maayo laakiin muratab baan ka dhigaya muratab baan abwaabtiisii aan kala ratibnayn ayaan muratab ka dhigaya jamcu mufaraqin baa dhici karta waxa weeyaan wax kala tagsan abwaab meela ku kala tagsan ama kutub shay ku kala tagsan inaad meel isugu soo ururinayso toddobada noocee wax loo alifo mid ka mida ah mukhtasarku weeye marka wuxuu yidhi waa mukhtasar ku saabsan fiqiga waxaanan ku kulmiyey bui laba qodob waa laba qodob oo muhimah almasaa'il iyo wadalaa'il masaa'ishii cilmiga ahayd tasawurkii mas'alada waan keenaya oo waxaan leeyahay masaladu sidaa weyn waa suuraynaya maca daalika xujadeediina waan keenaya daliilkeediina waan raacinaya labadaba waan kulmiyey buu leeyahy oo mid kastaba maaha laakiin macnaha labadaba kitaabkii fiqi mujarad ah oo masalan luqo un carbeed oo qura oo la taxay oo qura ma aha ee marka la doono aayad baa la keeni marka la doono xadiis nebi baa la keeni marka la doono hadal siyaaq caadi ah baa la keeni oo carbeed intuu waa isku dhex jireen marka labadaba waan kulmiyey buu leeyay weliba wakhtasartu fiihi waxaan ku gaabsaday calaa ahami alumuur umuuraha kuwa ugu muhiimsan baan ku gaabsaday abwaab badan oo muhiimaan ka tegay laakiin waxaan ku gaabsaday inta ugu sii muhiimsan masaa'ilka ee ha u qaadanin kitaab mustawciba oo masaa'ilkii koobaya ee waxoogaa wanaagsan baan kuu dhiibayaa weeye wacdamihaa nafcan ee xagga nafcigana ugu nafciga badan leh ayaan ku gaabsaday ee wacdamihaa nafcan oo maxaad ugu gaabsatay waa lishiddati daruurati ilaa hada almawduuc waa baahida darnaanteeda loo qabo ilaa hada mawduuc mawduucan iyadaa baahida darnaanteeda loo qabo darteed ayaan ugu gaabsaday oo marka kutubtii mudawal dhaadheer noqoto ama mutawasit iska dhexdhexaada noqoto dalabatul dalabatulcilmiga siqaarka ah waxay u baahan yihiin kitaab koobanoo si yaroo markiiba muca ah ay u qaataan marka baahida oo daran darteed ayaan inta muhimkee guuduun soo khulaaseeyey buu yidhi wa kaiiran in badan ma aqtasiru waxaan ku gaabsan doonaa wa kasiiran waxa badan ma aqtasiru intaan ku gaabsan doono ayaa badan cala nasi naska laftiisa intaan ku gaabsan doonaaba badan buui waxaaba badan intaan naska oo qura ku gaabsan doono oo maxaad ugu gaabsanaysaa idaa kana alxukmu fiihi waadixan waa markuu xukumku weliba yahay mid cad ayaan ku gaabsan doonaa marka xukumka nasku iska cad yahay oo istimbaad iyo howlo badan oo aada loo gudagalo aanu u baahnayn ayaan ku gaabsan doonaa waa maxaad ugu gaabsan doontaa tii jawaabteedu waa tan oo maxaad ugu gaabsatay waa lisuhuulati xifdihi xifdigiisa oo fudud naska xifdigiisaa fudud mar hadduu nas min alqur'aani wasunna yahay xifdigiisu waa fudud yahay wa fahmihi fahamkiisuna waa fudud yahay cala almubtadi'iina kuwa bilowga ah waa u fudud yahay waxa weeye waxaanu ku gaabsanayaa marka nasku waxa weeye axkaamtiisu iska waadix tahay naskaabaan ku gaabsanayaa buyi sababkaanu ku gaabsanayaana waxa weeye naska xifdigiisuna waa fudud yahay fahankiisuna kuwa bilowgaa ah waa u fudud yahay maa sha allah dabeedna markaan doono masalada daliilka quraan dhiibaya isagaana ku filan masalada suuraynteedii iyo daliil labadaba waa yahay lianna alcilma maxaa yeelay cilmigu marka horeba cilmiga la sheegayaaba macrifatu اlxaqi bidaliilihi waa xaqa oo lagu aqoonsado daliilkiisa cilmiba waxa la yaahdaa shayga xaqa ah inaad ku aqoonsato daliilkiisa haddaanad shayga daliil u garanayn muqallid baa tahay waa garbatabsi waa indhala'aan qof la hagayo kalaa tahay taqliidkuna laysa bicilmin taqliidkuna cilmi maaha taqliidkuna siisaba cilmi maaha oo kuma jiro fii icdaadi alculamaa culamada qofka muqallidkaa ah laguma tiriyo laakiin markaad masale qurana aqoonso daliilkeeda aad garanayso masaladaa wadaad baad ku tahay masalada fii cilmin baad kaga sugan tahay marka wuxuu leeyahay cilmiga laguu sheegayaaba waa xaqa oo macal daliilkiisana wata waa xaqa oo lagu aqoonsado bidaliilihi maadaamay sidaa tahay mas'alaa'ilka iyo adiladooda waxaan isku dayayaa inaan keeno walfiqhu fiqhiga maalan aynu diraasaynaynaan macrifatu alaxkaam alsharciya axkaamta sharciyada aqoonsigeeda weeye la aqoonsado ee alfarciyati farciyada ah axkaamta sharciyada ah ee farciyada ah halka afarciya alcamaliya hadduu inoogu bedelana way ka sii wacnaan lahayd lakiin waa isku mid uun waa isku ujeeddo qura oo waxa weeye axkaamu sharciya alcamaliya iyo alfarciya iyo alatii ariiquha اlijtihaad kul hada waa isku bimacna wey isku ujeedo qurun baa looga jeeda wuxuu leeyahay fiqina waxaa looga jeedaa axkaamta sharciyada ah hadda axkaam caqliye a maaha axkaam caade iyo meelo kale loo tiiriyey maaha waa axkaam sharciya haye oo farciya bimacnaa camaliya xubnaha laga samaynayo oo axkaamtaa laba u kala baxda axkaam ictiqaadiya waa oo camal kaagama baahna lakin maxay kaaga baahan tahay iimaan bay kaaga baahan tahay iminka dajaal inuu calaamaadka waaweyn ka mid yahay uuna imanaya ma camal buu inooga baahan yahay waxa la wa camala inoogama baahna maxaynu samayna maxaynu dajaal ku samayna maba hayne lakiin muxuu inooga baahan yahay ictiqaad iimaan waynu rumaysannahay waxaynu rumaysannahay allena uga diin dhiganaynaa min calaamaati alqiyaamati alkubraa inuu ka mid yahay dajaalka beenawaaska ah laakiin camal iminka aynu samayno oo odhanayna camalu dajaalkii baan aan hawshii noocaasa inaan sugaysa ma jirto abadan laakiin acmaasha camaligaa waxaa looga jeedaa iyadoo camal kastoo camali yahi ictiqaadna u baahan yahay oo ictiqaad la'aan aanu camalba noqonayn misna waa kuwa xubnaha laga qabanayo oo salaaddii maxaynu odhanaynaa waar aan tukanne camal bay u baahan tahay ma suuragalaha inaad tahayd mee salaada waynu iimaan ahaan baynu rumayna inay jirto ee camal ma lehe inaga daawo iska fadhiayna ma suuragala ah. camal bay u baahanta marka fiqhi waxaa la yidhaahdaa istilaax ahaan axkaamta camal u baahan axkaamta in la sameeyo u baahan salaad soom zako xaj nikaax baabku doono ha noqdo buyuuc ama cibaadaad ha noqdo ama mucaamalaad ha noqdo wixii u baahan in la jihaad waa wax la qabanayo maxaynu odhanaynaa waa alfarciya ama alcamaliya ee bimacnaa camal loo nisbeeyo xubnaha laga samaynayo ictiqaad qura aan lagu kaaftoomayn ee la odhanayn war ictiqaadunbaa ina saaran camalka laynama saarna aan la odhanayn marka wuxuu fiqi waxaa la yidhaahdaa axkaamta in la aqoon macrifatu aqoonsiga la aqoonsado alaxkaam sharciya ee alfarciya alcamaliya waa isku macne ee camaliga ah oo biadilatihaana lagu aqoonsado adiladeeda oo min alkitaabi ka ahaatay iyo wsunnati iyo walijmac iyo walqiyaas axkaamta farciyada ah ee sharciyada ah oo lagu aqoonsanayo adilada kitaabka ama sunnada ama ijmaaca ama qiyaaska saxiixa ah iyo walqiyaasu saxiix afartii ugu muhiimsanaa adilada ayuu sheegay afartana waxa ugu muhiimsan labada hore oo adilada sharcigu markay doonaan fuqahadu ilaa saddex iyo toban bay adilada gaadhsiiyaan oo afartanoo qura maaha laakiin waxaa la kala wadaa waa kitaab iyo sunne un baa loo celinaya meel kaloo loo noqon karaa ma jirto fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowm اlآkhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila marka waxay noqonaysaa wuxuuba kitaab iyo sunnunbay u noqon meel kale u noqon mayso ama qiyaas dheh qiyaasku wuxuu saxiix noqon karaa markuu yahay mustanbad min alkitaabi wasunna mid laga soo istinbaaday kitaabkiiyo sunnada ayuu qiyaas saxa noqon karaa ijmaacu ijmaac wuxuu noqon karaa markuu yahay yastanid cala alkitaabi wasunna mid cuskanaya kitaab iyo sunna ee ijmaac iska guntamaa biduuni kitaab walaa bisunna la'aantii walaa biduuni sunna ma suuragal aha ma suuragal aha marka afartii adilada ugu mudnaa labada dambe khilaaf aan markaa xoog lahayne ha ku jire ayuu inoo tilmaamay wa waxaan ku gaabsan doonaa cala aladilati almashhuura adilada mashhuurka ah baanan ku gaabsan doonaa buy adilada iska caanka ah maadaama uu kitaabkii mukhtasar yahay oo uu kooban yahay oo aanan rabin inaan ku ishaabiyo adilo fara badanoo intanoo weji laga keeno adilada iska caanka ah ayaan markiiba ku gaabsan doonaa buu yidhi hadduu intaasoo daliil leeya hal midoo quraan igaga filan mid quraan soo tuuraya deedna iskaga tegaya sababkana waa sheegay waxaanan ugu gaabsanayaa khawfan liajli alkhawf cabsi aan ka baqaya darteed min atadwiili dheerayn dheerayn anoo ka baqaya aawadeed ayaan hal midoo caana iskaga gaabsan doonaa waidaa kaanat almas'alatu khilaafiya mas'aladdu hadday khilaafi tahay hadday mas'aladu khilaafi tahay iqtasartu waxaan ku gaabsan cala alqowli aladii tarajaxa cindii qowlka agtayda ka miisaan bata ayaan ku gaabsan masaladu hadday kitaab iyo sunne iyo ijmaac iyo qiyaas iyo intuba tusinayaan halka daliila ugu caansano ma iskaga gaabsan doona waxba ku dheeraan maayo daliil hebel baa ku filan haddii doonto masladuba ijmac haddaan doona waxaan iska odhanaya fii u daliila deedna iyadoo sunnadana adilo ku leh ijmaacana adilo ku leh oo ummaduna isku wada ogoshahay kelimad quraan iskaga gaabsan laakiin hadday masaladu khilaafi noqdo ahlulcilmigu ku kala baydhaan waxaan samaynayaa buu yidhi waxba khilaafkooda soo rari maayo madhab hebelna uu daliishaday madhab hebelna uu ku tegey maadaamuu kitaabkii mukhtasar yahay oo aan rabo dadka bilowga ahi inay fahmaan baddaa ku dhex tuuri maayo halka qawlee aniga agtayda ka miisaan bata ee aan isahda malaa daliilka kaasaa ugu dhow kaasoo quran soo raraya oo waxaan odhanaya xukmu hadihi lmas'ala kada masaladan xukunkeedu waa sidaa qoladii tidhi sidaa ma aha kuu sheegi maayo waan kaa dhaafaya waan iska xadfaya sidii aniga ila miisaan bataan is tidhi saasaa malaa diin ahaan ugu dhow ayuumaa sheegi doonaa tabacan raacis aan raacayo darteed liadilati sharciya adilada sharciyada aanoo raacaya ee madhab aan xoojinayn iyo cid gaara ah, ayaan sidaa odhan doonaa alaxkaam alkhamsa axkaamta khamsada ah axkaamta shanta ah had jeer waxaad arkaysaa ahlulcilmigu markay fii kutub lfiqhi hadlayaan iyagoo yidhaahda masalada axkaamulkhamsaha halkaasay ka digaysaa ama masaladaasi axkaamulkhamsaha shantuba waa gelayaan iyagoo le baad arkaysaa axkaamulkhamsii buu rabaa maxaa looga jeedaa axkaamulkhamsaha markaynu soo khulaasayno waxaa looga jeedaa intii uu ka yidhina shiikhu waa akhrin doonaaye shay kastoo diin ah oo alle subxaanah wa tacaala aynu uga diin dhiganayno waxa weeye waa laba miduun inuu yahay wax laynaga dalbay iyo inuu yahay waxaan laynaga dalbin waa labadaa midu waxaanaynu alle uga diindhiganayna ee aynu samaynaynaa wuxuu doonaba ha noqdo de waa labadaa midu waa wax lagaa doonay iyo wax aan waxa weeye doonis iyo diidis midna lagugu samayn haddii shayga lagaa doono doonistu waa laba mid uun in lagaa doonay bificlihi iyo in lagaa doonay bitarkihi waa labadaa mid uun markaad leedahay shaygaa waa laynaga doona maxaa lagaa doonayaa imaa inaad samayso imaa inaad ka tagto waa labadaa mid uun wax kale maa marka lagaa doonayo inaad samayso ama lagaa doonayo inaad ka tagto ama si adag baa lagaaga doonaya oo lagu leeyahay weji labaad kuuma bannaana ama si debac ku jiro oo la leeyahay waa saasaa lagaa rabaa haddaad iska daysana dhib badani ma jiro horta axkaamulkhamsaa laguu sheegaya waaba inta gebageediba shayga haddii si adag lagaaga doono oo lagu yidhahdo la kaalay ha ka tegi la kaalay shayga waa waajib haddii si debacsan lagaaga doono lagu yahda la kaalay haddaad se iska dhaaftana falaa lowma calayk wax canaana kuma saarna waa sunne shaygaa la kaalay waa khayre laakiin haddaad iska dayso waxba ku canaanan maayo maxay noqonaysaa waa sunne marka labadaasi waa labadii lagaa doonay inaad la timaaddo la kaalay haddii lagu leeyahy maxaa lagaa rabaa ima calaa sabiili اljasmi si adag in lagaaga doonayo iyo ima calaa qabiili hayru jazmin si aana adkayn in lagaaga doonayo waa labadaa mido haddii waxa weeyaan laguu diidayana waa labadaa labadeeda in si adag lagugu diidayo oo lagu leeya war ha u dhowaan waxa agtiisa ha marin shaygaas waa muxaram mar haddii lagu yahdo agtiisa ha marin waa muxaram wey waa xaaraam iyo in lagu yahdo iska dah haddaad si samaysana waxba kugu caabayn maayo kaana karaaha la yahdaa waa laga fiicanye waa karaaho waxaa lagu leeyahay iska dhaaf laakiin haddaad samayso masalan masaajidka oo kale maxaa lagu soo galaa addinka midig sowmaa waxaa lagu leeyahay bidixda inaad ku gasho iska dhaaf haddaad se ku gasho dembi kuma saarna lagugu ceebayn maayo waa karaaho waa laga fiican yahi addinka ku gelin baa lagu leeyahy suuliyadiiyabaa addinka bidix lagu galaa lakiin haddaad ku gasho dembi kuma saarna kaasoo kale waxaa lagu magacaabaa karaaho waa laga fiican marka wixii laguu diidayana waa labadaa midu wax lagu leeyahay war ha u dhowaan ka fogow waa muxaram iyo in lagu leeyahay ha u dhowaan haddaad se u dhowaato waxba kugu canaanan maayo waa karaaha waa laga fiicanya iyo qodobka axkaamulkhamsaa ka shanaadoo ah mustawa darafayn lagumana diidin lagaamana doonin oo iska mubaax ama fadhi ama istaag ama soco macnaa waa shay iska mubaaxa lagumana diidin oo laguma laha waryaa sidaa ha yeeli sameena laguma laha waxaa lagu leeyahy saa doonto yeel haddaad samaysana dee dembi kuma saarna haddaad samayn weydana dee dembi kuma saarna saa doonto yeel falaka almukhayar adigaa door leh axkaamulkhamsaa horta lagu sheegaya taa diintuna marka sideedaba la eego diinta islaamku markay doonaan ahlulcilmigu laba qodobun bay ku soo ururiyaan gebigeedaba diinta sideedaba waa laba qodobun waxa la yidhahdaa imaa amrun wa imaa khabar diinta gebigeeda waa labadaas waa wariyo amar diintu min alkitaabi wasunna gebigeeda waxay kusoo ururaysaa imaa khabar war ummadii horaa lagaaga warramaya qiyaamaa lagaaga warramaya diintu maxay ka warramaysaa akhbaar saadiqa warar dhab ah war baa lagu sheegaya hadhow siyaabo kale axkaamha looga qaato iyo cibar kale ha ku sugnaato laakiin war baa lagu sheegaya warar iyo awaamir waa labadaasba awaamirtina maxay tahay wax lagu farayo iyo wax lagu diidayo oo marka nawaahida aynu gelino weeye iyadana min baab alawaamir ila markay doonto nawaahida lafteedu awaamirtay ka tahay oo waa nahyigu waa amrun bitarkin waa amrid lagu amrayo ka amarka caadiga ahina waa amrun bificlin waa amrid lagu amrayo wax la sameeyo marka markaad doonto maxaad odhan kartaa addiinu amrun wa khabar diinta gebigeeda waa labadaa qodob qodob saddexaad ma inta gebigeedaba lagaaga warramayaabo intaa akhbaartii markaa maxay keensanaysaa ictiqaad in la rumeeyo oo inta badan acmaali kuma tacalluqdo fii bacd alaxyaan wejiyo kale inay kaga tacalluqdo waa suure lakin min xaysu alasli baynu ujeednaa marka shay kasta oo diinta ka mid ah haddii iminka maalan wixii alla ina faray oo dhani markaa maxay gudagelaysaa fii baab alawaamir shaksigu hadduu kugu yidhaahda waxaa samee waa min addiin eh maxaad ku odhanaysaa wax kastoo diinahi waa inay amarka gashaa imaa amru wujuub wa imaa amru istixbaab labadaa mid waa inay gashaa waxaad odhanaysaa ma alla ina amray mise rasuulkiisa ina amray waxaanaad igu leedahay samee waayo labada amar miduun bay gelaysaa labada amar miduun bay gelaysaa markiiba waxaad odhanaysaa war adiga igu le waxani waa diina samee halkeebaa amarku kaga yimi ila wixii layna amray ee allaba inaga doonay ima cala sabiili اlwujuub wa ima cala sabiili اlistixbaab waa labadaa midu wixii laynoo diidayna ima cala sabiili الtaxriim wa ima cala sabiili اlkaraaha mubaaxuna sidiisa alle looguma caabudo gebigiisaba sidaa aawadeed buu shekhulislam ibnu taymiya wuxuu almubaax laa yutacabadu bihi illah ilahay laguma caabudo mubaax inuu shay wasiilo u noqdo mubaaxu wuxuu qaataa wuxuu wasiile u yahay wuxuu wasiile u yahay buu qaataa hadduu shaygaa uu wasiile u yahay uu shay mubaaxa yahay wasiiladiisana sharcigu ku tusinaya ama caqligu ku tusinayo aanu ilowba ilow shaygana shaygan isku taagayana waa min addiin haddii uu shay khaldan oo munkar ah aad wasiilo uga dhigatana waa munkar marka intuu inuu sheegay waa balaan eegna haddaba siduu u dhigo alaxkaamu alhamsa alwaajibu waajibku wa huwa isagu ma uhiiba faaciluhu wixii ciddii samaysa laga abaaliyo weeye imtihaalan hadday u samayso bimacnaa ilaahay amarkiisu ay fartoomaysiiyo rasuulka sala allahu aleh wasalam wa cuuqiba la ciqaabo taarikuhu cidda ka tagtana la ciqaabo waxaasaa waajib la yidhaahdaa bimacnaa wayastaxiqu saaxibahu lciqaab uu mutaysto saaxiibkiisu ciqaab oo qof kasta oo dembi ku dhacaa in la ciqaabaa shardi maaha adigu shiikhu waa min culamaai sunna waljamaaca caqiidadiisuna waa saliima laakiin waxoogaa tacbiirka ayaa sidiisa looga fiican yahay oo bimacnaa macnaheedu ma aha sidii muctazilada iyo khawaarijta iyo qolyo odhan jiray haddii waxa weeyaan lagu dhaco kabiirada ilowba ilow waa daaqadaa laga baxaya ama ciqaabka sideedaa automaticale kugu dhacaya dariiqadeedii shiikhu ma wato waa iska istilaax ahaanunbuu sidan u yidhi ee bimacnaa waxaa looga jeedaa qofka xumaanta sameeya yastaxiqu lciqaab haddii la doona in lam yucaqab yaan laba ciqaabin oo allah haka dhaafoba hadduu doonayo laakiin muxuu mutaysanayaa ciqaab buu leeyahy waajib la yidhahdaa waajib waxaa la yidhaahdaa wixii ciddii samaysaa sawaab mutaysato hadday ilaahay dartii ka tahay oo aanay munaafiqnimo iyo balaayo kale ka ahayn ciddii waxa weeye ka tagtaana ciqaab mutaysato haddaan alla ka dhaafin oo noocii alla uu dhaafaya shirkiga ka hooseeya aanay ahayn xaaraamtuna diduhu waa ka soo horjeedkiisa xaaraamtuna waa ka soo horjeedkiisa oo iyaduna tarkigeedana waxaa laga helaa ilaahay dartii looga tagana waxaa laga helaa hawaab ficligeedana ciqaab waa didkeeda oo had iyo jeer labadaasi way iska soo horjeedaan oo waajibku in la sameeyaa waa waajib in laga tagaana waa xaaraan xaaraantana in la sameeyaana waa xaaraan in laga tagaana waa waajib waa kaa isu did moogto waa iska soo horjeedaan walmakruuhuna ma uhiiba taarikuhu makruuhuna waa waxa la abaaliyo cidda samaysa sida markaad masaajidka soo gelayso addanka midig inaad soo horraysiiso laakiin walam yucaaqab lama ciqaabo faaciluhu cidda samaysa cidda karaahada samaysa masale adinka bidix ku soo gashaa ciqaab ma leh sidii saxda ahayd bay seegtay laakiin la ciqaabi maayo oo dembi muu gelin ee sidii khayrka wac lahayd ayuu seegay walmasnuununa diduhu masnuunkuna waa didkiisa waa ka soo horjeeda sunnaduna waxa weeye waa sunnada istilaaxiga ah ee sunnadu mar waxaa looga jeedaa muqaabilulbidca bidcada wixii ka soo horjeeda mar sunnada waxaa looga jeeda alislaam oo muslimnimadao dhan baaba looga jeedaa waxa weeyaan laakiin maanta halkan maxaa looga jeedaa muqaabilulwaajib wixii waajibka ka soo hor jeeday oo wuxuu noqonayaa waa wixii haddaad samaysana aad ka helayso ajar haddaad samayn weydana dembi ma lihid dembi ma lihid oo waxay noqonaysaa masnuunka waxa la abaaliya ka sameeya lamana ciqaabo ka ka taga makruuhuna waa sidaa didkeedo makruuha waxa la abaaliyaa ka ka taga makruuha qofka iska dhaafa ayaa abaal la siiya ka sameeyana lama ciqaabo waa isu did moogta mubaaxuna wahuwa isagu waxa weeyaan ficluhu wa tarkuhu calaa xaddi sawa samayntiisa iyo ka tegistiisu waa isku mid mubaax haddii lagu yaha waa iska mubaax iminka haddii lagu yahdo haddaad taagnaatiyo haddaad fadhiisato waa isku mid macnaheedu maxay ka dhigan tahay kaa doontaba samee haddaad fadhi ku shaygaa ku dhegaysanayso iyo haddaad sarajoog ku dhegaysanayso yani farqi male markaasoo kale maxay noqonaysaa waa mustawa arafayn waa isku mid labada dhinacba waa saman marka isaga sidiisa laynoogama duunin laynoomana diidin marba laakiin wixii uu la xidhiidho ayuunbuu xukunkeeda qaataa marba wixii uu la xidhiidho ayuu xukunkeeda qaataa socodkaa aad soconaysaa haddaad u soconayso liwaajibin socodkaagu waajib buu noqonaya haddaad u soconayso lisunnatin socodkaagu sunnuu noqonaya haddaad u soconayso xaaraam oo markaad suuriyadaa ka sii wareegaysa xaaraan baad rabtaa waxaad u sii ordaysaa mobil aad mid ka soo boodid ama waxbaad sii wadaa waddaga suuriyadaa ka sii baxaya socodkaagaasi yakuunu muxaraman mashigaaga baa muxarama haddaad meel aad si yaro eegtid iyo wax si yaro daalcanaysa u socoto yakuunu makruuhan macnaha muxuu noqonayaa socodku sidiisa cibaado umaaha waa adiga halkaa iska maray qofkaa soconaya sidiisa waxba umaaha laakiin marba waa wuxuu ku tacalluqa haddaad tidhaahid cibaadana uma socdo sharna uma socdo waa iska marmaray waa iska yaro jinjimicsanayaana yaquunu mubaaxan marka mubaaxu sidiisa xukun uma qaatee marba meesha uu la xidhiidho ayuu xukunkeeda raacaa marka wuxuu yihi mubaaxuna huwa aladii ficluhu wa tarkuhu calaa xaddi sawa wayajibu waxaa ku waajiba cala almukalafi mukalafka waxaa ku waajiba baaliqa caaqilka ah mukalaf waxaa la yidhahdaa albaaliq alcaaqil waa qofka qaangaadhka ah ee miyirka qaba kaasa mukalaf ah mukalafkii maxaa ka soo horjeeda jeeda khayrulmukalaf oo sabigii iyo majnuunkii iyo kuwaasaa ka soo horjeeda marka mukalafka oo ah qofka qaangaadhka ah miyirna qaba ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee waxa waajib ku ah mukalafka an yatacallama inuu barto minhu ay min alfiqhi fiqiga waxa waajib ku ah inuu ka barto kula maa yaxtaaju ilayhi wixii uu uga baahan yahay oo dhan fii cibaadaatihi cibaadaadkiisa wixii uu ula baahan yahay dhammaan cibaadaadkiisa iyo wa mucaamalaatihi mucaamalaadkiisa iyo wagayriha qaala sal اllahu alيyh waslm nebigu wuxuu yihi sal اllahu alيyh waslm man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin muttafaqu calayh qofkii alle uu khayr la doono waxa uu kasisiiyaa oo fahansiiyaa diinta shiikhu raxmat ullaahi calayhi waxa uu inoo tilmaamay tacalum اlcilmi اlfiqhiyi maxaa ka waajib ah maxaase ka sunno ah fiqiga qaybi waxay noqotaa fard اlcayn qaybi waxay noqotaa fard اlkifaaya qaybi waxay noqotaa iska sunne marka wuxuu leeyahay fiqiga wixii aad ula baahan tahay cibaadadaadkaaga iyo mucaamalaadkaaga iyo waxyaabahaaga kale ee adduunyo kullu haada waa waajib weliba cayniya bay noqonaysaa waajib cayniya wey min xaysu اlasli waa sidaa oo waxa weeye shaksigu shay waa shay guudoo jumlatan buu ummadda oo dhan fardulcayn ugu yahay waa wixii aan islaamnimadiisu la'aantiidba dee ansaxay oo shahaadataynkii iyo alla waxdaaniyadiisii in la qiraa iyadu waa fardulcayn calaa kulli shaksi oo mukalafa laakiin marka taa laga yimaado fiqiga kale ee fiqiga camaligaha ah waxaynu uga baahannahay waxyaabihii fardulcaynka ahaa ama waxyaabaha aynu adduunyo ahaan markaa u baahannahay wixii ay isku taagayseen la'aanteed aanay ansaxaynin fardulcayn bay noqonaysaa iyaduna tusaale ahaan salaaddii inaynu salaaddii dee u tukanayna aqoonsannaa ile salaaddii iyadii baa fardulcayn taagane saad u tukanaysana aqoonsataana waa fardulcayn waa fardulcayn faatixadii ataxiyaadkii saad u tukanaysay waa fardulcayn bay kugu tahay waa inaad imaa biqiraa'atin wa ima bisu'aali ahli اlcilmi labada midu waa inaad ku aqoonsato ilowba ilow waa inaad shaygii kastee diintii u baahato ama mucaamalaadka waa inaad ama aqoon qiro iyo dee tacliim aad caadiya ku barataa ama waa inay noqotaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo ilowba ilowow bisu'aali ahli اlcilmi waa inaad ku garataa haddaad zaka u baahan saasay noqonaysaa zakadii waajib bay kugu tahay somaa xoolaha ka bixiso saacaddaa ay kugu waajibto wixii kaa baxaya inaad garataa ama qiro iyo cilmi ku garo ama bisu'aali ahlilcilmi ku garo oo intaad u tagto xataa shiikow arhagaygu waa afartane maxaa iga baxaya fardulcilm kugu tahay inaad aqoonsataa inaad iska tahid war waxna garan maaye war wuxuun iska bixiya wuxuun iska bixiya khayr bay noqon wax dhici kara ma abadan saacaddaa inaad garataa adhigaaga waxa ka baxaya ama rag noqo ama dumar noqo fardulcayn bay kugu tahay haddaanad qiro waxba ku garanayn waa inaad bisu'aali ahlilcilmi u tagtaa oo aad taa maxaan iska bixiyaa fidridii baa iminka layga doonayaa maxaan iska bixiyaa ii sheeg fardulcilmigay kugu tahay fiqigaa inaad barataa haddaad guurdoon tahay waa inaad saacaddaa tidhaahdaa gabadhan ma geyaa mise ma geeyo maxaa guurkii iiga bannaan laakiin waa iska guursanayaa suuragal maa abadan mucaamalaadka ma suuragala waa inaad tidhahdaa sheikhu horta dumarka maxaa ka bannaan in ma la guursan karaa in ma la guursan karaa eedadu awal ma xaaraan bay ahayd waa inaad wax weydiisaa iska gosoco abadan ma suura haddaad bayc iyo wax iibinayso hadday xaaladdu iib taagan tahay waa sidaas in leeg weyn shaygani hortu ma bannaan yahay waa inaad tidhaahdaa hortu bariiska in la iibsado gartaya qaadka in la iibsadaa ma bannaanta waa inaad isweydiisaa waa inaad isweydiisaa lakiin waa iska soconaya abadan ma suuragala shayga aad u baahan tahay saacadda ah ee min addiin waa cibaadaadkii iyo waxyaabahaasa aw min almucaamalaat waa ilowba ilow waa inaad ogaataa sidaa awadeed buu shiikhuu kuu yidhi wayajibu cala almukalafi an yatacallama minhu ay min alfiqh alcamaliyi kula maa yaxtaaju ilayhi fii cibaadaatihi wa mucaamalaati wagayriha waxaana u daliishaday xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam oo uu nebigu tilmaamay qofkii alle khayr la doono laftigan khayr ayaa macno caama ah oo usuulu diin wa furuucihi dhammaan ay gudagelayso qofkii alla uu la doono khayr khayrka islaamnimada xitaa waxa lagu soo gelaya waa khayr ma aha fiqigu kii furuuciga hawn haw qaadan sida awadeed buu shekhulislaam ibnu taymiya waxaad arkaysaa in badan isagoo leh xadiiska markuu fasirayo khayrka waxaa looga jeedaa diintii allah rasuulkiisa uu la soo diray sala allahu alay wasalam marka asal iyo farac dhammaan waa wada gudagelayaan marka wuxuu daliishaday qofkii alla khayr la doono wuxuu fahansiiyaa diinta kii aanu khayr la doonin dee diin fahansiin maayo gaalnimo iyo meel daran iyo meel daadays buu ku baaqi ahaanaya marka halkaa waxaa laga fahmayaa buu leeyahay inuu jiro fiqigii qayb aanad khayrba helaynin haddaanad aqoonsanin aanad khayrba helayn marka xaqiiqatan waa marka arrin aad iyo aad u muhima ah oo shiikhuna uu inoogu baraarujiyey raxmat ullaahi calayh kitaab ahaara qala النabiyu slى الlaه عalيه وsلم buniya الإسlاam عlى خمس شhahaadaة an la إlaha إla الlah وأna muxamada rasuul الlah وإqaami الصلاة وإitaaءi الزakاة وxaji الbayt وswmi ramaضan mutafaq عalayh kitaab الطahaarة طahaarada kitaabkeedii ayuu inooga bilaabay kitaabka koobaad ee kitaabkeennani uu ka bilaabmayo had iyo jeer fuqahadu raxmat ullaahi calayhim kutubtooda waxay ka bilaabaan tahaara iyadoo ah rukniga koobaad ee camaliga ah oo salaadii ah shaygu u baahan yahay waa tahaaro marka in laga bilaabo xaq buu u leeyahay kitaabu tahaara waa midda labaadee waxa weeye waxay ka markaa tafaa'ul ay markaa ka saadaalinayaan min baabi tafaa'ul in ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaa iyo khayrkaa ay baranayaan uu xumaan oo dhan kaga dahiro taana way uga jeedaan sidaa daraaddeed bay waxay ka bilaabaan kitaabu dahaara waana ka ugu mudan ee ay tahay in laga bilaabo oo waxa weeye niyada la khaalis yeelo ilaahayna subxaana wa tacaala cilmigan inuu dahaaro inooga dhigo aynu markaa weydiisanno camalka ugu mudan ee camaliga ah axkaamta ugu mudan oo salaada ah oo rukniga markaa camaliga ee ugu mudan arkaanta ah waxa weeye maadaamay shardi u tahayna in laga bilaabo waa muhim haddaba shiikhu raxmatullaahi calayh si ka sii qiimo badan buu isagu maanta u bilaabay oo had iyo jeer arkaanulislaamka shanta ah fuqahadu afarta camaliga abay had iyo jeer ka bilaabaan maadaama uu fiqigu ku saabsan yahay min alaxkaam alcamaliya aw alfarciya saad tidhaahidba laakiin isagu macal shahaadataynkii buu inooga bilaabay macal shahaadateynkii ayuu inooga bilaabay oo had iyo jeer fuqahadu shahaadatayinka axkaamteeda kitaabu ridda iyo xuduudda meelaha dhexdeeda iyo jihaadka iyo meelahaasay wax ka mida ku keenaan laakiin sidiisa ugama hadlaanee had iyo jeer shahaadataynka kutubulcaqiida lagaga hadlaa iyo shuruudaheeda iyo umuuraheeda iyo arrimaheeda laakiin isagu shantii rukniba waynoo jamciyey raxmat ullaahi calayh waxaanu inooga bilaabay xadiiska nebiga sala allah aleyh oo wuxuu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan tiir baa lagu dul dhisay shan baa lagu qordhisay kow shahaadatu an laa ilaaha ila allah in la qiro ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane kow waa in la qiraa ilaa xaq lagu caabudo aan alle ahayn inaanu jirin wa anna muxamadan rasuul illaah inuu yahay rasuulkii alle shahaadataynki waa kuwa wa iqaami salaa salaaddii in la oogo oo siday tahay loo taago iqaam bimacnaa kaannamaa shaygii in si qumman loo taagayo manaa salaaddii in la tukado lama odhan waayo tukashadu iyadoo kala dhinnimana waa noqon karta laakiin iqaamaa laga cabira wa iqaami salaa yacni salaaddii in si qumman loo taago oo sax ah wa itaa'i zakaa zakadii in la bixiyo wa xaji lbeyt beytka alle waxa weeye in la ziyaarto oo la xajiyo iyo wa sawmi ramadaan bisha ramadaan in la soomo muttafaqun caleyh shanta arkaanulislaamka waa shantaa weyn shantii waa kuwa fashahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadatu an laa ilaha illa allah marka la leeyahay waa in alle la qiraa waxdaaniyadiisa waxa weeye cilmulcabdi addoonku inuu ogaado kelmaddoonu afka lagaga dhawaaqayo qura maaha eh waa inuu ogaado oo wactiqaaduhu uu rumaysnaado oo waltizaamuhu uu islaazimiyo oo bimacnaa u hogaansamo iltizaam iyo inqiyaad iyo waa isla macne oo odhaaha markaa isku dhow wey iltizaam yani shayga waan islaazimiya waan aqbalay wey waa inuu aqbalo wey waa inuu ogaal u yeesho addoonku ictiqaadna marka uu u rumaysnaado uuna aqbalo annahu laa yastaxiqu aluluuhiyata waalcubudiyata ila allah inaan uluuhiyo iyo cibaado midnaba alle mooye cid kaleoo lehi aanay jirin ilaahnimo iyo cibaado toona inaan cid kale lahayn oo aan alle ahayn waa inuu qiro yada cid kaleoo cibaado lahi ma jirto cid la caabudi karaa oo kale ma jirto aan alle ka ahayn waxda waxaaluu yahay alle keligii laa shariika lahu waxa weeye cid la wadaagtaana ma jirto sidaana alle wuxuu mutaysanayaa xaaluu yahay keligii cid la wadaagtaana aanay jirin oo masalan khalaa'iqdii waxa dhacaya kuwa ilaahay aan cibaadaba u ogolay bal taagan iyaga in la caabudo oo iyaguba rabbinimo sheeganaya ayaa khalaa'iqdii ka soo baxay waxaa jira kuwa alle cibaado u ogol laakiin cid kalena ku lamaanaynaya le alle cibaado isaga leh ciddaasina xoogaa waa la leedahay laakiin markaad muslim tahay maxaad leedahay war cid aan isaga ahayn oo cibaado lehba ma jirto cid la ma jirto abadan waa keligii cibaado isagaa iska leh cid la wadaagtaana ma jirto waa qaabkaa wey fa yuujibu wuxuu waajibinayaa daalika arrinkaa isaga ah marka lala yimaado arrinkaa isaga ah wuxuu ku waajibinayaa cala alcabdi addoonka korkiisa ikhlaasa jamiici اdiini lilah tacaala ibaad eh, markaa diinta oo dhan say u dhantahy inuu ilaahay u khaalis yeelo iyo wa an takuuna inay tahay cibaadatuhu alطaahira iyo walbaaطina kulluha lilahi waxdah iyo inay noqoto cibaadadiisa muuqata iyo taqarsoon oo dhani mid ilaahay uu iska leeyahay markaad sidaa ictiqaadiso arrintaasi waxay addoonka ku laasiminaysaa oo ku waajibinaysaa inuu cibaadaad oo dhan ilaahay u khaalis yeelo oo u barax cibaadaadkiisa kuwa muuqanaya sida salaad iyo soomta iyo iyo waxyaabaha muuqanaya acmaasha daahirada la sameeyo iyo walbaaina acmaasha qarsoon ee waxaweeye ictiqaadiga ah ee ilaahay tala saarashadii iyo inaabadii iyo khashyadii iyo waxyaabaha lamidka ah dhammaantood inuu alle iska leeyahay bay keensanaysaa cid la wadaagtaana aanay jirin wa an laa yushrika iyo inaanu la wadaajin bihi isaga shay-an fii jamiici umuuri اddiin umuuraha diinta oo dhanna inaanu alle wax kale la wadaajin ayay kelmaddaasi ku keensanaysa kelimatu tawxiid markuu ku dhawaaqo macnaheedu waxa weeye diini siday u dhan tahayba allah iska leh isaguun baan uga dambaynaya wixii alle uu diin ka dhigtaa uun baan diin uga dhigaya wax kale ku caabudi maayo diin iyo cibaada say u dhan tahayna keligeed allunbaa iska leh cid la leh ma jirto wax kaloo anigu aan awood u leehay ma jirto waxaan ku caabudayaa waa alle wixii uu jideeyey in la caabudana cid aan isaga ahayn oo la ma jirto oo cid kaloo xaq u leh ma jirto wa kaasina aslu diini jamiici اlmursaliina wa waa asalka waxa weeye diinu jamiici اlmursaliin wa diinta mursaliintii alla soo diray iyo atbaacdoodoo dhanna kaasi asalka diintu waa kaa weeye كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون wuxuu leeyahy asalka diinta ee jamiicu lmursaliin kuwii alla soo diray oo dhan iyo atbaacdoodaba uu markaa uu ilaahay subxana wa tacala usoo saaray kaa wey allena wuxuu qur-aanka inoogu sheegay ma aanaan soo dirin adiga hortaa rasuul rasuulkii soo dirin adiga hortaa wax rasuula ilaa haddaanu soo dirnay nuuxi ilayhi waxaanu u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana ilah xaq lagu caabudaa inaanu jirin aniga mooyaane ee facbuduunii i caabuda xaq lagu caabudaan aniga ahayn ma jire e i saasaan rusushii horeo dhan dhammaanba alla la soo dirayna buu yidhi adigana taasumaanu kula soo dirnay bijamiici almursaliin iyo wa atbaacihim tawxiidkaasay ku yeedhayeen tawxiidkaa ayay ku yeedhayeen halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam